alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku jiray risaaladii arbaciinka ahayd arbaciin fi madhab الslf waxaynu maraynay akhirkeeda axaadiistii ku saabsanayd xadiiskii yani ku saabsanaa iimaanka waynu soo maray haddana waxaynu gelaynaa qadarka baabka toddobiyo soddonaad ihbaatu اlqadari waاraddu calaa man ankara wuxuu u baab yahay sugista qadarka la sugaayo waraddu calaa man ankarahu iyo radinta la radinaya hadalkiisa la burinaayo cidda markaa dafirtay ama diiday qadarka xadiiska sagaal iyo soddonaad can cabdillaahi bni mascuud waxaa bukhaariga muslim ka soo wariyeen cabdullahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu qaala inuu yidhi xadahanaa rasuulu اllahi salى allahu alayh wasalam waxaa noo warramay rasuulkii ilaahay salى allahu alayhi wasalam baa noo warramay wa huwa asaadiqu almasduuq walxaal uu yahay huwa rasuulku sala allahu alayh wasalam alsaadiqu run sheegihii almasduuqu loo run sheegaayey uu yahay ayuu noo warramay alsaadiq isagaa run sheegaaya fii aqwaalihi wa afcaalihi wuxuu odhanayo iyo wuxuu samaynayaba waa ku run sheegaya waa almasduuqo waa loo run sheegaayo yacni xaq iyo run baa loogu waxyoodaa oo waxyiga markaa uu sheegay in loo waxyoodaa been ma aha wax beenana looma sheego ee waxaa loo sheegaa ee loogu waxyoodaa waa run un qaala wuxuu uhi ina axadakum yujmacu khalquhu fii baطni ummihi arbaciina yowma nuطfa anna riwaayada qaalo aan odhanaynin culamada qaar waxay u dabdiyeen anna laakiin hadda marka lafdiga qaala innaga inoo taalla marka iyadu qowlan waaxidan waxay noqonaysaa inna laakiin riwaayada aan qaalo odhanayn culamada qaarna waxay u dabdiyeen inna qaarna waxay u dabdiyeen anna laakiin bacdi baa waxay arjaxeen anna laakiin hadda bacda qowl mar hadday tahay waa ina uun bay noqonaysaa qawlan waaxida ina axadakum midkiin yujmacu khalquhu waa la kulminayaa khalquhu abuurkiisa fii baطni ummihi caloosha hooyadii gudaheeda lagu kulminaya arbaciina yowman afartan maalmood nudfatan yacni markaa xaaluu nudfo u saaxiib yahoo nudfo yahay ayaa lagu kulminayaa caloosha hooyadii uma yakuunu dabeed wuxuu noqonayaa yakuunu bimacnaa yasiiru calaqatan xinjir buu noqonayaa mihla daalika intaasoo kale oo afartan maalmoodna wuxuu noqonayaa xinjir buu ku noqonayaa huma yakunu مضغة mihla dalik dabeedna wuxuu noqonayaa yacni cad yar oo qadar qadru maa yumdaq qadar mar la calaaliye ah ayuu wuxuu noqonayaa mihla dalika intaasoo kale afartan kale huma yabcathu allahu malakan intaa dabad ilaahay wuxuu soo dirayaa oo u soo diraya malag fa yu'maru biarbaci kalimaat waxaa la amrayaa malagaas biarbaci kalimaatin ay bikatbi arbaci kalimaatin afar kelmadood inuu qoro ayaa la amrayaa wa yuqaalu lahu waxaa lagu yidhaahdaa malagaas اktb cmlh وrisqh وأjlh وshaqiy أو saciid waxaad qortaa camalahu ruuxan camalkiisa qor waxa uu samayn doono wa risqahu quruskiisa ama ama risiqiisana qor wuxuu calfan doono wa ajalahu ajashiisa qor yacni muddada markaa dhimanaayo ama muddada noloshiisu tahay waa shaqiyun aw saciid waxaad qortaa huwa shaqiyun isagu waa shaqi qor aw saciidun ama waa saciid qor awdu lishaki maaha waa litaqsiim waa qaybin haddii la yidhaahdo afar baa la yidhi waa la qorayaa shan bay noqonayaan oo camalki waa mid risiqi waa mid ajashi waa saddex bay ku noqon shaqiyun iyo aw saciid iyadu waxay noqonaysaa shan bay isku noqonaysaa jawaabteedu waxay tahay shaqi iyo saciid qofka loo wada qori maayo labada mid ahaanun buu ka qaadan oo mid ahaanun baa loo qori ama waxaa loo qori huwa shaqiyun ama waxaa loo qori huwa saciidun shaqiyun aw saciidunna waa marfuuc waa khabar mubtadihiisu cadfan yahay uma yunfaku fiihi aruuxu intaa dabadeed waxaa lagu afuufaa ruuxdii ama naftii baa lagu afuufaa fa ina arajula minkum ninka idinka midi layacmalu waa camal falaa camal wanaagsan ayuu camal falaa xatى ma yakuna baynahu wa bayna aljanati ila diraac xataa ma yakuuna ilaa aynay ka noqonaynin baynahu wa bayna aljannati ila diraac oo la yidhaahdo maad waa naafiyo kaafana noqon mayso marka waxay noqonaysaa yakuuna inay mansuubo noqoto ma takufa can اlcamal bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen xataadu waa ibtidaa'iya saas aawadeed yakunubay way godeen litajarudihi can alnaasib waljaazi xataa maa yakuna baynahu wa bayna aljannati ila diraac wuxuu camal falayaa ilaa uu jannadii u dhowaanayo isagiyo jannada waxa u dhaxeeya dhudhun mooye wax kaleba aynay noqonay yacni dhudhunka la sheegayaa waxaa laga tilmaamayaa waa kinaayatun can ilqurbi ama waa tamhiilun lilqurbi waxaa laynoo tusaalaynayaa dhowaanshaha uu jannadii u dhowaayo hadduu sidaa ku dhiman lahaa uu jannada geli lahaa fayasbiqu calayhi kitaabuh fayasbiqu calayhi waxaa usoo hormaraya kitaabuhu ay muqtadaa kitaabeh kitaabkiisu wuxuu keensanayaa usoo hormaraya ee wixii kitaabka ugu qornaa maktuubkii u qornaabaa usoo hormaraya ee loo qadaray fayacmalu bicamali ahli nnaar wuxuu camal falaa dabada camalka ahlu naarka ayuu camal falaa fayadkuluha halkaa waxaa ka dhacday sida usuusha ku sugan bukhaari iyo muslim fayadkhuluha dabadeedna waa galaa naartii markuu camalkii ahlu naarka camal falo uu sidaa ku dhinto khaatimadiisi ay saa noqoto naartii buu gala acaadana allahu minha wa ina arajula layacmalu bicamali ahli الnaari bukhaari iyo muslim waxay ugu sugan tahay wa ina arajula la yacmalu bicamali ahli الnaar ninku wuxuu camal falaa camalka ahlu naarka xataa maa yakuna baynahu wa bayna الnaari ila diraac ninkii waa camal falaa ilaa aynay isagiiyo naarta u dhaxaynaynin dhudhun mooyaane wax kalaba aynay udhaxaynayn ou naartii ku dhowaanay waa tamhiil lilqurbi hadduu sidaa ku dhiman lahaa naar buu geli lahaa baa loo jeedaa fayasbiqu calayhi alkitaab waxa u soo hormara kitaabkiibaa usoo hormara wixii loo qoray wixii loo qoray baa usoo hormara fayacmalu bicamali ahli ljanna dabeedna wuxuu camal falaa camalka ahlu jannaha ayuu camal falaa fayadkuluhaa dabeedna markaa markuu camalkii ahlu jannaha camal falay sidaa ku dhinto jannadii ayuu galaa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey labaduba fii awali kitaabi alqadar ayay ku soo wariyeen waliba bukhaari mawaadic kale uu ku soo wariyey aan kitaab ulqadar ahayna waa jiraan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa masaa'il mutacadida masaa-isha laga qaadanayo ama lagala baxaayo waxaa ka mid a sugista qadarka la sugaayo waa laga qaadanaya waana siduu sheikhu u baabaystay qoraalkan la sii qoray qofku wuxuu qaban doono iyo wuxuu samayn doono iyo inuu markaa liibaani doono iyo inuu hoogi doono loo qoray waxay tilmaamaysaa qadaraad loo qadaray qadarkuna wuxuu ka mid yahay arkaanta iimaanku ka mid yahay qaala akhbirnii can اliimaan an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi اlaakhir wa bilqadari khayrihi wa sharih inaad rumayso ilaahay an tu'mina biاllahi waa rukniga koowaad wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa aada rumayso wa kutubihi kutubtiisa aada rumayso kutubtuu allah soo dejiyey oo qur-aanku ka mid yahay wa rusulihi rusushiisa aada rumayso walyawmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada ana aada rumayso iyo inaad qadarka rumayso kiisa khayr kale iyo kiisa shar kaleba alarkaanu sitta lixda rukniya iimaanka ayuu xadiisku sheegaya marka qadarka in la rumeeya arkaanta iimaanku ka mid yahay ahlucilmiguna waxay yidhaahdeen qadarku waa afar umurada la isu geeyey baa la ysku yidhaahdaa qadar afartaasi waxay yihiin waa cilmiga ilaahay hormaray ee uu ilaahay wax walba hore u ogaa jumlatan wa tafsiilan si duuduuban iyo si kala saaran mid walba uu hore u ogaa xataa juz-iyaadka iyo tafaasiisha uu ogaa oo cilmiga ilaahay waa caam waxaanay ahlu cilmigu yidhaahdaan sifada cilmiga la yidhaahdo ee sifaatka ilaahay ka midi waa acamu sifaati tacalluqan sifaatka ilaahay waa sifada ugu tacalluqa ballaadhan inta cilmigu ku tacalluqo cilmullaahi sifo kaloo sifaatka ilaahay ka mida kuma tacalluqdo marka waa acamu sifaati tacalluqan bay culamadu yidhahdaan yacni qudradu waxay ku tacalluqdaa qudrada ilaahay wixii mumkinaad ee suuragalay ku tacalluqdaa wixii mumtanicaad ee mustaxiilaada iyo wixii waajiba kuma tacalluqda iraadadu waxay ku tacalluqdaa iraadadu waxay ku tacalluqdaa ilaahay doonistiisu bacdu lmumkinaat waxyaalaha suuragalka ah wax ka mida laakiin cilmigu wuxuu ku tacalluqaa nooc kasta hadday tahay waxa mumkinka ah oo suuragalka ah hadday tahay waajibka hadday tahay waxyaalaha mumtanica mustaxiilka ah waatay ahlu cilmigu yidhahdaan yaclamu ma kana wama yakunu wama laa yakunu law kaana kayfa yakunu allah wuxuu og yahay wixii hore u jiray iyo waxa jiri doona iyo waxaan jiraynini hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen buu ilaahay og yahay daatadiisa iyo afcaashiisa ilaahay waa u aqoon leeyihi waa og yahay addoommada iyo afcaashoodana ilaahay waa og yahay wuxuu abuuri doono ilaahay waa og yahay waxaan dhacayno mustaxiilka ahi hadday dhici lahaayeen siday noqon lahaayeen buu ilaahay ogyahay low kaana fiihima aalihat ila allahu lafasadata ilaahay wuxuu inoo sheegayaa haddii aaliho kaloo xaqi jiri lahayd cirarkiiyo dhulkiiyo waxaa ku guda jiraa waa fasahaadi lahayn low kana fiihima aalihat ila allahu lafasadata marka wuxuu ka warramayaa siday umuuruhu markaa noqon lahaayeen ma اtakhada allahu min waladi wama kana macahu min ilaah ida ladahaba kulu ilaahi bima khalaqa walaa calaa bacduhm calaa bacd wax mustaxiil ah buu ilaahay inoo sheegaya hadday dhici lahayd siday umuruhu noqon lahaayeen marka yaclamu ma kana wama yakunu wama laa yakunu law kana kayfa yakun marka qadarku afar umuradoo laysu geeyaa qadar laysku yidhaahdaa mid waa cilmigaa ilaahay ee u ashyaada sii ogaa ka labaad waa qoraalku ilaahay ashyaada hore usii qoray intayna dhicin ka hor ta saddexaad waa doonitaanka uu doonay waxa dhacaya inay dhacaan oo laa yaqacu fii mulkihi ilaa maa yuriid ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan mulkiga ilaahay kama dhex dhacaayo wuxuu ilaahay doonay mooyaane wax kale martabada afraad waxa dhacaya waa inuu ilaahay abuuray oo khaaliqaan allah ahayni ma jiro allahu khaaliqu kuli shay wa khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira hal min khaaliqin gayr اllah yacni allah oo keliya wax abuura saas aawadee afcaasha addoommadu ay samaynayaan addoommadu may abuuran ilaahay baa abuuray mashiiadana ilaahay wuxu uhi wamaa tashaa'una ila an yashaa allah ma doonaysaan inuu ilaahay doono mooyaane wuxuu kaloo ilaahay yidhi markii qoraalka laga warramayey maa asaaba min musiibatin fi اlardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha yacni wax kastoo dhacayo masaa'ibtu ka mid yihiin inay hore u qornayd buu ilahay ilaahay sheegay bayd bay culammadu ku kulmiyaan afarta umuurood kitaabatun waxay ku kulmiyaan cilm kitaabatu mawlaana mashiiatuhu cilm kitaabatu mawlaana mashiiatuhu wa khalquhu wa huwa iijaadu wa takwiinu cilmun waa ogaalku ilahay ashyaada sii oga kitaabatu mawlaana mawlaheenna iyo gargaaraheennu inuu ashyaada hore usii qoray mashii'atuhu doonistiisu ilaahay hore usii doonay doonistiisu ilaahay uu doonay yacni oo shaygu iyadaanu ilaahay doonin ma dhacaayo ee qadar ahaan waa inuu ilaahay u doonaa wax kastoo dhacayo cilmun kitaabatu mawlana mashii'atuhu wa khalquhu wahwa iijaadun wa takwiinu nadmiga daraaddii wa huwa hada da waad reebaysaa wahwa baad u akrin marka horena waa luqo luqaatulcarab ka mida wahuwa iyo wahwa waa laba luqo oo fasiix labaduba ay yihiin wa khalquhu wahwa iijaadu wa takwiinu abuuristiisuu ilaahay ashyaada abuuray oo khalqigu wuxuu yahay waa jirsiin iyo abuuris qoraallada waxay culammadu yidhaahdeen qoraallo dhowraa dhacay mid waxa weeye intaan cirarka iyo dhulka la abuurin ka hor ayuu ilaahay ashyaada sii qoray waxa dhici doona ilaa yowmi alqiyaama axaadiista saxaaxi waata ku soo aroortay konton kun oo sano ka hor intaanu ilaahay cirarkiiyo dhulka abuurin ka hor ayuu ayuu qoray waxa dhici doona waa qoraalka weyn ee lawxulmaxfuudka wax lagu qoray uu ilaahay ku qoray qalinkaanuu amray dee inuu qoro qoraalkaasi waa qoraalka umulkitaabka lagu qoray yamxu allahu ma yashaa wa yuhbitu wa cindahu umu lkitaab wuxuu kaloo allah yidhi ma faradna fi lkitaabi min shay bacdu ahlicilmi waxay mareen ma faradna fi lkitaabi min shay in loo jeedo laxulmaxfuudka tafsiir kalena waa ku sugan yahayo in qur'aanka loo jeedana culamada qaar baa ku fasiray qoraallo kalaa jira qoraallada kalee jira waxa weeye markuu ruuxu uurka hooyadii ku jiro oo saddexda afartan ay yimaadaan ama xasilaan markaana waa la qoraa waa kitaabat alcumri kitaaba cumriya la yidhahdaa waa mid cumriga loo nisbiyey qoraal kaloo saddexaad baa jiraa waa qoraalka sanawiga oo laylatulqadriga la qoraayo waxaa sanada soo socda dhici doona fiiha yufraqu kulu amri xakiim amra min cindina taasna waa qoraal sanawi ah qoraal sanawi wey bacdu ahlicilmi waxay ku daraan qoraal kaleo aadam intii aan la abuurin ama khalqiga aadam waqti ku soo dhowaa ama afartan sano ka hor qoraal markaa dhacaya axaadiista qaar baa sheegtay markaa nooc kale ka dhigaan ahlucilmiga qaarkood marka qoraallada caynkaasa waa in la ictiqaadiyaa la rumeeyaa ama malaa'igtu kiraamulkaatibiinku qoraalka ay qorayaan maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid taasi ashyaadu markay dhacdo dabadeed bay qorayaan oo qoraalkii qadariga ahaa kama mid ah uktub camalahu waxaa loo jeedaa wax allo wuxuu qaban doono qor marka waxaa soo gelaysa acmaasha uu samayn doono o dhan risiqiisana qor wax allo wuxuu markaa risiq u ah ajashiisa qor waa nihaayada noloshiisa shaqi iyo ku yahayna qor dabeedna ruuxdaa lagu afufaa xadiiska ibnu mascuud iskuma khilaafin riwaaye ahaantiisu arbaciina yawma nudfatan uma yakunu calaqatan misla dalika uma yakunu mudgatan misla dalik laakiin xadiidka xudayfatu bnu asiid saxaabiga la yidhaahdo xudayfatu bnu asiid la yidhaahdo riwaayaadkiisu waxay ku soo arooreen alfaad isku dhow oo tilmaamaysa ama laba iyo afartan maalmood ama saddex iyo afartan maalmood ama dhowr iyo afartan maalmood ama shan iyo afartan maalmood culamada qaarkoodoo sidaa u iishayna waa jiraan siduu xaafid ibnu xajar baa tilmaamaya oo dabeedna markaa ku ayiday inay atibada qaarkood aqoonta marka ay sheegtaan yacni wax ka mida ka soo naqliyey oo ra'yiga noocaasa ku tegay laakiin sida saxiix waxa weeyaan buu ihi daahirka axaadiistaas inaan laga leexan waayo xadiiskan cabdullahi ibn mascuud riwaayaadkiisu isma khilaafsana marka xadiidka kale wuxuu noqon karaa ikhtisaar in loo jeedo ikhtisaar in loo jeedo uma yakunu calaqata mila dalikana awaa'ilka arbaciinka ilaa nihaayadiisa inuu isugu beddelaayo ayaa laga tilmaamaya taas ayaa looga jeeda almuhim dawaahirka axaadiistu siday sheegayso waa in waxwey la raaco siday culamada muxaqiqiinta ay marayaan waa in saas la raaco nadariyaat yani dhakhaatiirtu ay sheegaan oo aan dhici karto inay hadday doonaan buraan in si yacni raacista la raacayo loo aweelo nusuusta maaha marka almuhim ruuxii marka saddexdaa afartanaad ay xasilaan waxaa lagu afufaa ruuxda bacdu cilmina waxay mareen labada afartanee hore markay dhammaadaan afartanka markaa saddexaad ama dhexdiisa ama awalkiisa ayaa ruuxda lagu afuufaa bacdii sida daahirku markaa uu sheegayo ku tegayna waa jiraan oo odhanaya markay saddexda afartanba dhammaadaan baa lagu afuufaya calaa kulli xaal goorta afartanka laga afuufaya ma nihaayada mise waa dhexda yacni ta noocaas ah jasmiga marka waxaa la jasminayaa waxay noqon kartaaba bu odhanaya markaysaga biikhtilaafi alajina inuu xaafidku sidaa odhanayaan filaya oo dadka inay ku kala horeyso waqtiyada nafta lagu afuufaa qaarna nihaayadiisa ay xasisho afartanka dambe nihaayadiisa qaarna dhexdiisa yani ashyaadaas jamciga caloosha hooyadii lagu kulminayo waxaa loo jeedaa nudfadii ama biyihii markaa aabbaha iyo kuwii hooyada baa laysu keenayaa laysku dhafayaa marka kulminta lagu kulminayo taasaa looga jeeda biyo kastaana waxay ka soo baxayaan jidhka oo dhan ayaa marka isaga waxaa laga soo siibaya hadday tahay aabbaha iyo hadday tahay hooyadaba walow marka ha lagu soo ururiyo yacni dhabarada iyo kalxamaha lagu soo ururiye laakiin jidhkao dhan baa laga soo siimaya saas aawadeed baa ilmuhu hidaysanayaa aabbaha iyo hooyada ama marka markaysaga waxaa midkooda uu badanayaa isagoo shabahi marka markaysaga meel kasta geli karaa mar wejigu uga ekaanayaa inuu garan karaa inuu wejiga uga egyahay iyo indhaha iyo sanka iyo qorqornaanta iyo kada timuhu uga ekaan karaa addimadu uga ekaan karaa calooshu uga ekaan karaa laafiya gacmuhu uga ekaan karaa wahaa kada yani jirhko dhan baa saa looga soo siibay marka jamciga waxaa laga tilmaamayaa in manida ama biyaha aabbaha iyo kuwa hooyada in markaa lagu kulminaayo uurka lagu kulminayo xadiisku wuxuu sheegayaa fii baطni ummi caloosha hooyadii waxaynu ogsoonnahayna ilmuhu wuxuu galaa raximka ama ilmo galeenka ayuu galaa marka baطniga waxaa loo sheegay maadaama markaa raximka uur ku jirta waxyaalaha ku jira ka mid yahay oo dee uu markaa baطnigii sidaa ugu jiro ayaa baطniga loogu iطlaaqay sida loogu markaa iطlaaqay waa saas xadiidku wuxuu sheegayaa ruuxu ictibaarka waxaa le camalkiisu wuxuu ku dhammaado khaatimadiis inama alacmaalu bilkhawaatim saas aawadeed a'imada xadiidka qaar waxay u baabaysteen xadiidkan markay soo aroorinayeen inama alacmaalu bilkhawaatiin bay u baabaysteen camalladu nihaayooyinka iyo khaatimooyinkay markaysagaa ku xasilaan ama tixgelinta iyo cibrada markaa leh ruux baa wuxuu camal falayaa camal daahirka wanaagsan ilaa uu jannadii ku dhowaanayo hadduu sidaa ku dhim dhiman lahaa uu janno geli lahaa markaasaa dabeedna wixii loo qoraa usoo hormaraya markaasuu dabeedna camalka ahlu naar ka camal falaa dabeedna sidaasuu ku dhintaa sidaa uu ku dhintay ayaa dabeedna lagu abaalmariyaayo naartiibu sidaa ku galaa waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen camalkan ahlu naarka uu camal falayaa waa ka caamsantay gaalnimada waxay noqon kartaa inuu gaaloobay acaadana allahu minha waxay kaloo noqon kartaa camal sayi oo fisqi ah ama xumaan ah in loogu khatimay noloshiisii ou naar ku mutaysanaayo yani xadiisku ma sheegin naarta inuu ku waarayo laakiin labada mid walba waa u dhici kartaayo haddii markaa waxa loogu khatimay ay gaalnimo tahayna naartii waa ku waaraya haddii waxa loogu khatimay ay tahay camal xun oo shar ah ama fisqi ah ay noqoto oo laakiin asalkii islaamnimo u sugnaadayna markaana waa min ahli lwaciid oo waxaa loogu goodiyey naarta inuu gelaayo naarta inuu gelaayo aad iyo aad waxay uga baqi jireen yacni dadkii wanaagsanaa khaatimaday aada uga baqi jireen khaatimaday aad iyo aad uga baqi jireen saas aawadeed baryada ilaahay ka baryayaan inuu khaatimadooda wanaajiyo oo camal wanaagsan ugu khatimo yacni aada iyo aad bay u badnayd aada iyo aad ayay u badnay aad bay khaatimada uga warwari jireen aada bay khaatimada uga warwari jireen waayo acmaasha waxay isku fuuqsanaysaa khaatimada dambe marna ruuxuu wuxuu camal falayaa camalkii ahlu naarka marka geeridiisu soo dhawaato ayaa qadarkiiyo wuxuu loo qoray usoo hormarayaan markaasuu camalkii ahlu jannaha camal falayaa deedna saasuu ku dhimanayaa jannadiibuu saa ku gelaya jannadii ayuu saa ku gelaya marka ilaahay waa in aada looga baryaa oo ducada lagu ilxaaxiyaa oo lagu celceliyaa yacni ruux walowba inuu ilaahay khaatimo wanaagsan camalkaaga ku khatimo inuu xaqa kugu sugo inuu xaqa ku garansiiyo inuu tawxiidka iyo iimaanka kugu sugo xataa ducooyinka marka janaa lagu tukanayo salaat ljanaaza waxaa ka mida ah duca si lagu ducaysanayo allahuma man axyaytahu mina faaxyihi cala alislaam waman tawafaytahu mina fatawafahu cala aliimaan ilaahw kaad noolaysa annaga naga mid ah fa axyihi cala alislaam ku noolee islaamnimo waman tawafaytahu mina fatawafahu cala aliimaan halkaa waxaan baraarujinayaa fatawafihi maaha waa qalad waa laxni fatawafahu weeye kaa disho annaga naga midana waxaad ku dishaay oo ku oofsataa fatawafahu cala aliimaan iimaan ku oofso tawafaa yatawafa bay ahayd lam yatawafahu marka laha lam yatawafa fatawafahu bay noqonaysa wuxuu nabigu ku ducaysan jiray sala allahu alayh wasalam yaa waliya alislaami wa ahlihi massikni bilislaami xataa alqaaka beh nabigana waa ka sugantay sala allahu alayh wasalam siduu sheekh albaani ba caddeeyey ilaahu mid islaamka ku dheganoo haysta iga yeel ilaa aan kuguga ilaa aan kula kulmo anoo islaamnimada haysta xataa alqaaka beh wuxuu nabigu odhan jiray yaa musarifa alquluub sarif qalbii calaa taacatik marka waa in khaatimada laga warwaraa waa in baryada khaatimada ku ku saabsan waa in la farabadiyaa taas waa in la badiya ruuxan haddaba camalka wanaagsan samaynaya ee marka dambe camal ahlu naar ku dambaynaya yacni maxay sababtiisu tahay waxay ahlu cilmiga qaarkood yidhaahdeen camalka wanaagsan markuu samaynayo lafteeda waxaa ku jirtay dasiisa sida sheekh ulislaam ibnu taymiya baa ka cabiray iyo xaafid ibnu xaj xaafid ibnu rajab xaafid ibnu rajab alxambali siduu isaguna ka cabiray wakhayruhuma waxaa ku jirta yidhaahdeen ruuxan dasiisa waxaa laga yaabaa markuu camalka wanaagsan samaynaya laftiisa inuu ahaa mucjabun bicamalihi mid is cajabiyey oo isla dhacay xumaantaa uu ku dhex sugnaa isagoo camalka wanaagsan samaynaya ee ku ku dhex jirtay camalkiisa ayaa waxay u sababtay in marka dambena camalkiisi waxa weeye xumaanta uu ku dambeeyo in camalkiisa dasiisa ku jirtayna waxaa laga qaadanayaa bay yidhaaheen xadiiska sahl ibnu sacdin asaacidi radia allahu canhu oo nebiga ka warinayo in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ina arajula layacmalu camala ahli اljannati fima yabdu linnaasi wa huwa min ahli الnar wuxuu nabigu yihi salى allahu alayh wasalam ninku wuxuu camal falaa camalka ahlu jannaha fima yabdu linnaas sida dadka u muuqata ayuu camalka ahlu jannaha camal falaa bimacnaa ikhlaaskiisaa naqsi ku jiraa ama cujbi iyo riyaa iyo waxyaalo kalea ku jira wa huwa min ahli الnaar ha yeeshee laakiin camalka khayrka ka haalib ahaa camalka khayrkaa haalib ahaa laakiin dasiisadaasina waa hoos socotay wa huwa min ahli الnar wa ina arajula layacmalu camala ahli الnaari fima yabdu linnaasi wa huwa min ahli اljanna rawahu muslim xadiiskana muslim baa saxiixa kusoo wariyey ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ruuxii inuu yidhaahdo allele aniga camalkaygu ikhlaas iyobuu ku socdaa oo dasaa-istaa waa ka madhnahay oo waxaan isku hadlaynayaa inaan wanaagga ku dhinto taasi waa khalad bay yidhahdeen culamadu waayo waxaa dhici karta cindigiisa isaga siday la tahay inuu waxyaalaha ka madhan yahay laakiin fii nafsi alamr xaqiiqadu siday tahay inaanu ka madhnayn baa dhici karta marka isagu waa inaanu isku hadlaynin nooc ixjaabay noqonaysaa hadduu camalkiisa isku hadlayo oo uu yidhaahdo markaysaa markaa wax khilaafsan markaa iguma dhacayo maadaama wax soo socda ay yihiin waa inuu markaa ka baqaa khaatimada waa inuu ka baqaa waana inaanu isku hadlaynin yani camalkiisa aanu isku hadlayn ee baryada ilaahay waa inuu badiyaa rabbi u tadarucaa yacni markaa uu ilaahay ka baryaa khaatimo wanaagsan uu ilaahay ka baryaa inuu xaqa waafajiyo ku sugo baabka sideed iyo soddonaad damu lqadariya wuxuu u baab yahay qolada qadariyada la yidhaahdo dhaleecaynta la dhaleecaynayo xadiidka afartanaad can ibni cumara cabdullaahi ibni cumar waxaa xaakim iyo kayrkiiba ka soo wariyeen radia allahu tacaala canhu radia allahu tacaala canhuma ilaahay cabdullaahi iyo cumar ba haraalli raalliha ka noqday can inabiyi sala allahu alayh wasalam inuu nabiga ka wariyay qaala inuu yidhi alqadariyatu majuus hadi lumma alqadariyatu qolada qadariyada la yidhaahdaa majuusu hadi lumma ummaddan majuuskeedii weeyi in mariduu falaa tacuuduuhum hadday bukoodaan qadariyadu falaa tacuuduuhum ha soo booqanina wa in maatuu falaa tashhaduuhum hadday dhintaanna janaasadooda ha xaadirina oo ha ka qaybgelina rawaahu alxaakimu xadiiska waxaa soo wariyey xaakim wa qaala saxiixun calaa sharطihima waxaanuu yidhi saxiixun calaa sharطihima xadiidkani waa saxiixo shardiga bukhaari iyo muslim ayuu ku saxiix yahay in saxa hadday sugnaato liabi xaazimin abi xaazim ay u sugnaato samaacun can ibni cumar maqalu ibni cumar wax ka maqlay hadday sugnaatay culamada qaar baa wargeliyey oo yidhi yani ma sugna inuu wax ka maqlay wa abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa xasanahu tirmidina waa taxsiiniyo wuxuu yidhi waa xasan wa xasanahu ibnu xajar xadiidka waxaa kaloo taxsiiniyey xaafid ibnu xajar alcasqalaani walalbaaniyu albaanina waa waa taxsiiniyo wuxuu yihi waa xasan waxaa kaloo xadiidkan soo wariyey imaam axmedna musnadkiisu ku soo wariyey wuxuu kaloo leeyahay طريق kaloo min xadiidi jaabir ah oo ibnu maaja uu kusoo warinayo muqadimada sunankiisa ina majuusa hadihi اlummati almukadibuuna biaqdaar illah lafdigiisu islaa yahay xadiiska ibnu maajahe min xadiidi jaabir ummaddan majuuskeedu waa kuwa qadarka beeninaya in mariduu falaa tacuuduuhum wa in maatuu falaa tashhaduuhum riwaayadaana waxaa lagu sheegay dacfi calaa kulli xaal xadiidku duruq mutacadid uu leeyahay saas aawadee culamo badan baa xadiidka quweeyey calaa'i laftiisu waa taxsiiniyey xaafi xaafid alcalaa'i oo wuxu uhi xadiidku waa xasan culamo kaleo iyaguna taxsiiniyena waa jiraan oo uu ka mid yahay maxamed ibnu cali ibnu aadam yani sharaxa oo ibnu maajaha ku sharxay waa wallawiga sheekha la yidhaahdo ee kitaabka nasaa-igana sharxay iyo kutub badan oo sunno ah kutub alaxaadiis shuruux badan buu hadda ku leeyahay nasaa-iga wuxuu ku sharxay labaatan mujallad oo mid waliba laba juz ka kooban yahay ibnu maajahna afar mujallad buu inta hore ku sharxay ma sii wadin si sharxa sharxa muslimna hadda waa wadaa dhowr iyo toban buu marinayaa marka isaga laftiisu wuxuu dooranayaa mashaariqu alanwaarka inuu xadiiskani xasan yahay duruqda uu leeyahay daraaddeed xadiidkani wuxuu sheegayaa qadariyada kuwa la yidhaahdaa inay qadarka qadariyada kuwa la yidhaahdaa inay majuuska ummaddan yihiin qadariyadu waa nufaatu lqadar waa kuwa qadarka diida laa qadara walamru unuf kuwaasaa waxaa la yidhahdaa qadariya qadariya la yidhahda marka nebigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu alayh wasalam inay majuus ka dhigan yihiin ummaddan majuus oo kale uga dhigan yihin majuusku waa kuwa dabka caabuda ee gaalada ah oo iyagu markaa ictiqaadsan in laba khaaliq jiro mushrikiinta kale oo dhami khaaliq quday sugayaan oo waxay leeyihiin cidda wax abuurtaa waa ilaahoo qura allaahoo qura weeye marka laga tago kuwa shuuciyada ee hadda casrigan soo baxay mushrikiinta kale dhammaantood waxay sugayaan khaali qura laakiin qolada majuuska la yidhaahdaa iyagu waxay sugaan laba khaaliq khaaliqu lkhayr iyo khaaliqu shar mid khayrka abuuray iyo mid sharka abuuray waxaynay ku kala sheegaan annuur waadulma iftiinka iyo madowga ay ku kala sheegaan oo khaaliqu lkhayr waxay yidhahdeen waa nuurka khaaliqu sharna waxay yidhaahdeen waa adulma waa mugdiga qolada qadariyada see loogu shabahay majuuska majuusku maadaama laba khaaliq ay sugayeen oo ay leeyihiin makhluuqaadka khaaliq quri ma abuurin qolada qadariyaduna waxay leeyihiin addoommadu iyagaa ficilkooda abuuranaya oo iyaguna khaaliq qura sugi maayaan ee khaaliqyo badan bay sugayaan ictibaarkaasay u shabbahaan saasaa loogu magacaabay majuusa hadihi lumma marka dhaleecayn la dhaleecayn ayaa ku sugan waxay ku sugan yihiin inay bidco iyo baatil tahayna waa laga fahmayaa saas aawadeed in laga haajiro o laga dheeraadaa la amray in mariduu falaa tacuuduhum hadday bukoodaan ha soo booqanina hadday dhintaanna janaasadooda ha xaadirna janaasadooda ha xaadirna bacdu ahli cilmi waxay yidhahdaan qadariyadu waa wixii qadarka ku baydhay oo sidii xaqa ahayd ka baydhay sugista qadarka la sugaayo saas aawadeed laba nooc baa labaduba soo guda gelayaan qadariya muhbita wa qadariya nufaax qadariyo qadarka sugaysa iyo qadariyo qadarka nafyinaysa qadariyo qadarka diidaysa iyo qadariyo qadarka sugaysa labada noocba magaca qadariyo waa soo guda gelayaan bay yidhahdeen calaa haada waxay noqonaysaa qolada jabriyada la yidhahdeen arki doono waa qolo qadarka sugistiisa ku talax tagtay waa sharxi doonaa in sha allahu arrinkoode inay iyaguna markaa ictibaarkaa qadariyada usoo gudagelayaan sidaas iyada ah ba ahlu cilmiga qaarkood mareen oo waxay yidhahdeen waa qadariya muhbitay yidhahdeen marka dhaleecaynta uu xadiidku sheegayo iyagana waa soo guda gelayaan iyaguna waa soo guda waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen ruuxa yacni qadarka diidayaa cilmiga ilaahay hadduu qiri waayo waa gaal oo imaamu shaafici yo aimo kaleba waxay yidhahdeen khasimu lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu qolada qadariyada waxaa kula doodaan cilmiga oo waxaad tidhaahdaan ilaahay ashyaada hore ma usii ogaa intaynay dhicin ka hor mise ma sii ogeyn ayaa imaamu shaafici raximahu llahu yidhi fa in aqaruu khusimuu hadday qiraan inuu ilaahay ashyaada sii ogaa iyo waxa dhici doona inuu ka sii warqabay oo ogaa hadday qiraan waa laga doodbadiyo o laga haalib noqday waayo cilmiga ilaahayo saabiq ahaa mar hadday sugeen waxaa ka dhalanaysaa qadarka inta kalena inay sugaan marka xujadoodi waa burti wa ilaa kafaruu hadday qiri waayaan cilmiga ilaahay hormaray hadday qiri waayaanna kafaruu way gaaloobeen oo milladii waa ka baxayaan oo nusuusta badan ee sheegaysa cilmiga ilaahay dee ayay inkireen ta kale caqlan xataa waxaa la garanayaa in ilaahay jahl iyo aqoon darro loo nisbeeya inay tahay wax xun xataa caqliga waa mid lagu garanayo saas aawadeed waxay noqonayaan xaalka ay cilmiga ilaahay dafiraan waxay noqonayaan yani kufaar bay noqonayaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sida imaamu wa hayru way inqiraadeen qoladii cilmiga dafiri jirtay culamo kaleo nawowi ka dambaysayna waxay yidhaahdeen cidda cilmiga dafirtaa waa naadir bay yidhahdeen waa yar yihiin mas'alo kale dadka qaar waxay yidhaahdaan dadka muslimiinta ah yaan la kala gurgurin yaan la kala qaybin yaan magacyo lagu kala sheegin ha lagu joogo muslimiin muslimiin laakiin firqa fulaniya in la yidhaahdaa dee sax ma aha waa tasniif halada laakiin warka noocaasi waa midaan sax ahayn waayo nebiga sala allahu alayh wasalam baa inoo sheegay dadku inay qaybsamayaan qaarkoodna magacyadooda firaqa qaar sheegay wasaتftariqu umatيi ilى ثaلaaثi و sabciina firqة kulha fi الnaari إila waaxida ayaa nabigu yihi salى اllahu alيyه wasalam wuxuu kaloo sheegay inay qolo maariqi soo baxayso tamruqu maariqa calaa xiini furqatin min eh, min annaas calaa xiini furqatin min almuslimiin xadiidka saxiixaynka tamruqu maariqatun calaa xiini furqatin min almuslimiin qolo maariqa a baa marka isagaa yacni diinta ka murkudi doonta yacni wakti dadku kala tafaraaruqay markaa nebigu wuxuu sheegay maariquu sheegay wuxuu sheegay khawaarij buu sheegay alkhawaariju kilaabu nnaar axaadiista qaar waata ku soo aroortay qadariyuu sheegay alqadariyatu majuusu hadihi lumma firaqa qaarkood isagaaba magacaabay qaarna ma magacaabina waa ijmaaliye marka in la diido iyagoo dadkii kala qaybsamay oo qaarba marka waxa weeye ictiqaadka iyo manhajkaba ay ku kala tageen iyo xataa asmaadaba in la yidhaahdo waxa weeye qolana markaysaga marka yaan lagu sheegin magac yacni yaan la qaybin oo iyagaaba iskala qaybiyey nebigaaba sheegay inay qayb qaybqaybsami doonaane maxaa markaa loo sheegi waayey so nebigu ma odhan oo satabtariqu ummati ila halaatin wa sabciina firqa كلها في النار إلا واحدة waa jirta tasniifku ama qaybinta dadka la qaybinayo ama magacee lagu kala sheegaya inuu noqon karo bixaqin iyo bibaطil mid xaq ku dhacay iyo mid baطil ku dhacay kii baطil ku dhacay hala inkiro waxaa loo inkirayaana yaynay noqon yani dadkii baa waxa weeye markaa yani la tasniifinaya waayo awalu man sanaf huwa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam cidda dadka tansiifiyey ee bimacnaa kala qaybqaybiyey bimacnaa ku sheegay inay kala qaybsamayaan oo firaqa qaarkood magacyadooda ku sheegay oo qaarkood dhaleeceeyey oo ka digay rasuulka uga horreeya sala allahu alayh wasalam marka tasniif bibaatil in dadkii lagu able ableeyo ama lagu qaybqaybiyo si baatila ah taa ha la inkiro hana la caddeeyo inay baatil tahay laakiin asalka yaan la inkirin see loo inkirayaa inkaarkaasi wuxuu ku dhacayaa haddii la yidhaahdo yani firqo magac lagu sheegi karaa ma jiro awalu man yansabu calayhi hada alinkaaru huwa rasuulu llah cidda ugu horraysa inkaarkaasi ku dhacaysaa waa rasuulki ilaahay waayo isagaa markaysa markaa sheegay firaqa qaarkoodna magacaabay yacni markaa dhaleeceeyo ka digay alqadariyatu majuusu hadi lumma tamruqu maariqa calaa ati min almuslimiin alkhawaariju kilaabu nnaar axaadiista qaarkoodna waata nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam alkhawaariju kilaabu nnaar marka tasmiyada firaqa qaarkoodna sidaasa axaadiis ugu soo qaarkoodna nebigu sala allahu aleyh wasalam waa ijmaaliyey ahlu cilmigii salafka ahaa iyo ciddii dariiqooda raacdayna yacni firaq badan bay markaa magacaabeen qaarkoodna ay u nisbeeyeen yacni bidcadooda waxay culammadu yidhaahdaan yacni firaqa marka la sheegaayo laba wax baa markaa magacawgoodu ka yimaadaa ama ama waxaa lagu magacaabaa bidcadooda sida qadariya loogu magacaabay inkaarka qadarka ay inkireen qadariya loogu magacaabay sida jabriya loogu magacaabay talaxtag ay ku talax tageen isbaatu qadarka oo jabriga ay ku tageen insaanku waa majbuur tasmiyadu waxay ka timi noocii bidcadooda alkhawaarij waxay ka timi tasmiyadu noocii bidcadooda bidcadooda waxay ku saabsanayd ayaa lagu magacaabay almuctazila waa la mid almuctazila waa la mid ama waxaa lagu magacaabaa firaqay yidhahdeen sida sheikh ulislaam ibnu taymiya ba tilmaamaayo labada masaleba kitaabkiisa minhaaju sunati nabawiya ama waxaa lagu magacaabaa rijaalkeeda oo waxaa loo nisbeeyaa shaksigii markaa waxa weeye bidcadaas amaamuday ee dadku ku raaceen dadkii raacay ay ku raaceen yani firaqii qadiimka waxaa la garanayaa yani qaarkood waxaa la odhan jiray najadaat firaqa khawaarijta qayb ka mid a ah. najdat alxaruuri baa loo nisbeeyey ninkii laftiisii baa marka waxaa lagu magacaabay alazariqa naafic ibn azraq ayaa marka waxaa lagu magacaabay alcajaarida yani waxa way ibnu cajrad ninkii la odhan jiray ayaa isagana waxawey lagu magacaabay marka qaarkoodna rijaalka marka waxa weeye bidcadaas dadka ugu yeedhay muqadamka u ah yani kaas baa marka waxawa loo nisbeeya oo lagu magacaabaa marna waxaa lagu magacaabaa nexladooda iyo madhabtooda iyo dariiqadooda bidcada ah ayaa isagaa lagu magacaabaa camalkooda wuxuu yahay iyo manhajkooda nusuusta tilmaamaysa isbaatu lqadarka waa badan tahay nusuuso badan baa ku soo arooray aayaadka qur-aankood aayaadka qur-aanka qaarkoodna waxay sheegayaan ay ahlucilmigu ku sheegeen inay kusoo degeen yacni marka qadariyada bale axaadiis saxaaxa kusoo aroortay sida xadiiska صaxiixa oo tilmaamaya aayaadka uu ilaahay yihi ina almujrimiina fi ضalaali wascr ywma yusxabuuna fi الnari عlى wujuhihim duquu masa saqr ina kula shayءi khalaqnahu bqadar naزlat waxay kusoo degtay fi lqadariya riwaayaadka qaarkood baa sii fasiraya o sii caddaynaya oo qolihii mushrikiintii ayaa qadarka ka dooday oo dood ku keenay ay qadarkii xujaysanayaan oo ku doodayaan markaasaa dabeedna aayadda kusoo degtay markay qadarka way xujaysan jireen qolada markaa gaalada oo waxay odhan jireen waxyaalaha aan nagu diidan tihiine shirkiga isago ilaahay doonistiisa kuma dhicin shirkigu yani maxaana loogu diidaya hadduu mar ilaahay iraadadiisa iyo doonistiisa ku dhacay saasay odhan jireen saasay odhan jireen law shaء allahu ma ashrakna walaa aaba'una walaa xaramna min dunihi min shay mushrikiinta qaarkood waxay yidhaahdeen hadduu ilaahay dooni lahaa inaanaan shirka ku dhicin kumaanu dhacnayn waa kalimatu xaqin uriida biha baطil waa kalimad xaqa laakiin batil baa looga jeedaa qolada qadarka diiday waxay yidhaahdeen inaanu ilaahay sharka doonin waxaa u daliila gaaladii baa waxay yidhaahdeen law shaa allahu ma ashrakna waana lagu inkiraa marka sharka in la yidhaha ilaahay baa doonay waa caqiidat lmushrikiin bay yidhahdeen subxaana allah waa umuurihii oo la qallibaayo wey wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi waata nabigu yihi sala allahu alay wasalam kuma gaar yeelinoo keliya qadarka khayrihi wa sharihina waa raaciyey nabigu sala allahu alay wasalam marka khayr iyo sharba ilahay waa qadare ta kale ilahay wuxuu yidhi low shaaa allahu ma ashrakuu wama jacalnaaka calayhim xafiida wama anta calayhim biwakiil hadduu ilaahay dooni lahaa inaynay shirki ku dhicin kumay dhaceen waa qawl allah maaha mushrikiin wax laga xikaayooday idan hadda maxaa loogu inkiraya iyaga waxaa loogu inkirayaa mushrikiinta waxay uga jeedeen bailo waxay uga jeedeen mar hadduu ilaahay doonay raallina waa ka yahay shirkiga mar haduu ilaahay doono mashii'ada ilaahay iyo qadarka ilaahay ay ku dhacay rabbi raalli buu ka yahay uga jeedeen de waana bailo wax kastuu ilaahay qadar ahaan u doono inuu ka raalli yahay kama dhalanayso marka xaqu wuxuu yahay in qadarka la sugo laakiin qadarka xumaan looma deliishan karo macaasi iyo xumaan iyo dunuub looma daliishan karo laakiin wixii masaa'ib ku saabsan musiibooyinka qadarka waa loo daliishadaa talabada qaarkood waxay itlaaqaan qadar lama xujaysan karo saasay camimaan iطlaaqa ma qadarka wixii culamadu waxay kala saareen alqadar yuxtaju bihi fi lmasaa'ib la fi lmacaa'ibi wاlmacaasi qadarka wixii masaa'ib ku saabsan waa loo deliishadaa waa loo xujaystaa faxaja aadamu muusa min baab اlاxtijaaj bilqadar fi lmasaa'ib waana inoo iman doonaa xadiidkan laftiisa soo socda waa ku suganta iyadoo qadarkii loo deliishanayo musiibada bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan dunuubta hadduu ruuxu ka toobad keenay oo dunuub baaba ku dhacay iyo macaasi dabeed waa toobad keenay markuu toobad keenay toobad saxiixa buu ka toobad keenay xaalkiisina waa wanaagsanaaday dabeed dembigii beri ka dhacaa lagu lagu dhaleeceeyey ama lagu ceebeeyey adigii beri caynkaa sameeyey iminkana ruuxu sidii ma aha waa ruux taa'ib oo hadda markaysagaa saalix wanaagsan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen xaaladaasoo kale qadarkii waa xujaysan karaa lakin bishari waa maxay waa inuu ka toobad keenay tawba saxiixa laakiin tawba saxiixa haddaanu ka toobad keenin ma daliishan karo oo m macaasi uma daliishan karo uu sameeyey qadar uma daliishan karo bacdu ahli cilmi oo shuraaxulxaadiis qaarkood ka mid yihiin waxay ku fasireen xadiiska faxaja aadamu muusaa bacda tawba ayuu markaa qadarkii u daliishaday marka culamada qaar baa sidaa ku tawjiihiyey inkastoo sida saxiixi sida hore tahay haddana calaa kulli xaal waxay ku xidhan tahay qofka haddii canaantu ka dhacdo aan waxaa canaan ku lahayn oo dunuubtii markuu ka toobad keeno o kale canaanku ma laha xaaladaas waayo lawnki iyo canaantii waa ka hadha attaa'ibu min addambi kaman laa danba lah marka xaalka caynkaas ah haddii lagu dhaleeceeyo macsidii beri ka dhacday qadar waa daliishan karaa waa ka toobad keena lakin haddaanu ka toobad keenin uma daliishan karo qadar wuxuu shabahayaa mushrikiintii yani marka qadarka daliishato o kale u shabahaya sayqulu اladina ashrakuu law shaء allahu ma ashrakna baabka sagaal iyo soddonaad ihbaatu اlmashii'ati lilcabdi in doonista loo sugo lilcabdi addoonka loo sugo waraddu cala aljabriyati iyo radinta la radinaayo hadalkooda la burinayo qolada jabriyada la yidhaahdo jabriya bisukuuni lba ba'da la reebo jabriya la yidhahdo ahlu cilmigu saasay u dabdiyeen lakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii qadariya la raacinayo alqadariyatu waljabariyatu waa la odhanaya lilisdiwaaj si labadii la isugu ekaysiiyo oo waxaa jira alfaadda qaarkood marka la israaciyo ay isku lamaanaadaan waxaan marka kale si aan loo odhan karin baa isdiwaaj daraaddeed loo odhan karaa taasna amil ay leedahay cala kulli xaal asal ahaan magacu waa jabriya waxaana loo nisbaynaya ila ljabri inay qabaan addoonkii in waxa weeye la dirqiyey yacni saas yadaa inay qabaan xadiidka koob iyo afartanaad can abi hurayrata qaala qaala rasuul lahi salى allahu alayh wasalam abu hurayre wuxuu ka soo wariyey muslim qaala inuu yihi qaala rasul lahi salى allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi almu'min alqawiyu khayru wa axabu ilى اllahi min almu'min الضaciif muuminka qawiga ahi ee xoogga markaa lihi khayrun isagaa khayr badan wa axabu ila allahi ilahay ilaahayna loo loo jacayl badan yahay oo ilaahay aada uga jecel yahay min almu'min adaciif muminka markaa taagta daran wa fi kullin khayr labada mid kastabana waxa ku sugan muminka qawiga iyo ka daciifka aba khayr baa ku sugan mar haddii iimaankii ay ka siman yihiin mid walba khayr waa ku jiraa ixris calaa maa yanfacuka ku dadaal waxa ku anfacaya ku dadaal baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam wastacin billaah kaalmayso ilaahay walaa tacjaz yani markaa ha ka caajizin ee bimacnaa wixii markaa wanaagsan markaa la kaalayo samee cajiza yacjazu ama cajaza yacjizu labadaba banaan walaa tacjaz iyo walaa tacjiz fain asaabaka shay-un hadduu ku haleelo wax ku haleelaan musiibo hadday ku haleesho falaa taqul ha odhanin low anii facaltu kada wa kada alla jeclaan lahaaya inaan saa iyo saa sameeyo bacdu ahli lcilmi waxay ufasireen litamani in lowdu ay tahay litamani ay tahay saas yada ah bay culamada qaarkood ku fasireen bacdu cilmina waxay ku fasireen yani in lowdu ay tahay shartiyo inay tahay bay ku ku fasireen wejigaasaana fiican inay shardiyo tahay oo tacliiq looga jeedo low law xarfu shardin fi madiyin wayaqil ilaahu mustaqbala lakin qubil law anii facaltu kada wa kada lafdiga muslim saxiixa usoo wariyey waxbaa ka bedelan sidan lafdigani waa lafdigii ibnu maajah law anii facaltu kada wa waa lafdiga ibn maaja lakin lafdiga muslim law anii facaltu kana kada wa kada lafdigaasina wuxuu daahir ku yahay in tacliiq looga jeedo ay law sabata hadduu sugnaan lahaa anii facaltu inaan samayn lahaa sidaas kana kada wa kada wuxuu noqon lahaa sidaa iyo sidaas lafdiga muslim ku kusoo wariyo saxiixiisa waa saas ama lafdiga uu sheikhu inoo qoray law anii facaltu ka law anii facaltu kada wa kada waa lafdu bni maaja la lafdu muslim lafdiga muslim maaha walakin qul qadara allahu wama shaءa facal waxaa loo dabdiyey qadara allahu oo la khafiifiyo iyo qadar allahu oo la shado iyo masder in laga dhigo loo idaafeeyo lafdu ljalaalaha qadarullahi saddexda mid walba culamadu waa u dabdiyeen walaakin qol waxaad tidhaahdaa qadara allahu ilahay waa qadaray ama qadara allahu ilahay baa qadaray wamaa shaa facal ama qadarullahi ay hada qadar llah kaasi waa qadarkii ilaahay wamaa shaaa facal ku ilaahay doonana ilaahay waa samaynaya faina low taftaxu camal ashayطaan waayo low waxay furaysaa camalu shayaankay furaysaa yani lowna hadda waxa weeye waa biqasdi lafdiha oo waa ism marka isi marka uu yahayna hadda waxaa lagu keenay cala sabiil xikaaya cala sabiil xikaaya lagu keenay iyadoo cala sabiili alicraab lagu keenayna waa jirtaa faina low la yidhahdo alla geliyo iyaduna waa soo aroortay marka waa laba waji oo labaduba marka isagaa jira faina low low taftaxu waxay furaysaa camal ashaytaani camalka shaytaankaay furaysaa rawahu muslimun xadiidka muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidku waxa uu tilmaamayaa muuminka qawiga ah ee iimaankiisa iyo casiimadiisa iyo kartida uu khayrka u leeyahay mid walba ku xooga badani inuu yahay ka khayrka badan quwada waxaa looga jeeda waa quwo khayrka u adeegsada laga tilmaamaya laakiin quwo khayrkii aanu u adeegsanaynin yacni loogama jeedo hadduu xoog badan yahay oo khayrkii aanu ku dadaalayn oo ka daciifkii ka dadaal badan yahay oo khayrka uga karti badan yahay yacni kii khayryadii ma helaayo khayryada wuxuu helayaa markuu isagu yahay ka u kartida badan ee u samaynta badan ee ugu dadaalka badan khayrka almumin alqawiyu khayru waaxabu ila allahi min almumin aldaciif wa fi kullin khayr qaacidada shareecada waxaa lagu arkay sida cabdiraxmaan ibn naasir asacdi uu baraarujiyey oo qawaaidda alqawaacid alxisaan la yidhaahdo qur-aanka ku saabsan qawaacidda alqawaacid alxisaan la yidhaahdo ee qur-aanka ku saabsan siduu ku sheegay wuxuu yidhi waxaa lagu ogaaday istiqra'da nusuusta la raaraacay sharcigu laba laba laba laba cid hadduu kala fadilo cidda mufadalu calayhiga laga fadilay haddii khayr ay leedahay oo iyada lafteedu ay wanaagsan tahay laakiin laga wanaag badan yahay uun waxaa laga daba keenaa wax lagu caddaynaayo in iyaguna khayr ayna ka madhnayn laakiin haddii aan cidda mufadalo calayhiga wax laga fadilay ay tahay cid aan khayr lahayn saasaa laga tagaa lakin mufadalu calayhigu markuu khayr leeyahay waa la baraarujiyaa laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatl ulaaika ula'ika acdamu darajata min aladina anfaquu min bacdi waqaataluu wakula wacada allahu lxusna markii la kala fadilay waa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam kuwii la wax laga fadilay ee in laga khayr badan yahay la sheegay yaga laftooda waxaa la baraarujiyey in waxa weeye ta wanaagga badan loogu ballan qaaday laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darari walmujaahiduuna fi sabiili illah yani markii la yidhi waxa weeye kuwaasi ma sinna waxaa la sheegayaa cidda fadliga badan fadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima yani allah wuxuu ka fadilay ha yani kuwa markaysaa markaa mujaahidiintaa baa la fadlay kuwa kalena waxaa la sheegay markaysaa iyaguna inay fadli leeyihiin oo inay khayr markaysa markaa uu ku sugaya almuhim halkan maxaa la yidhi almu'min alqawiyu khayru axabu ila allahi min almu'min adaciif wa fii kullin khayr waa tanbiih la baraarujinaayo mufadalu calayhigu inaanu khayr ka marnayn ixris calaa maa yanfacuk wax ku anfacaaya ku dadaal fi dunya walaakhira fi dunya walaakhira if aakhiraba ku anfacayo wastacin billah ilahay kaalmayso ilaahay kaalmayso iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin waxay mu'miniintu ku celcelinayaan salaad kastay tukanayaan adoo keliyaanu ku caabudaynaa adoo keliyaanu ilaahayow ku kaalmo weydiisanayna wastacin billah walaa tacjaz yani ha ka caajisin ee bimacnaa ku dadaal yani wanaagga iyo sida markaa wanaagsan haddii musiiba ku haleesho ha odhanin law anii facaltu yani law anii facaltu kana kada wa kada haddaan sidaas samayn lahaa saa iyo saasay noqon lahayd ha odhan sidaas ha odhan waayo lowdaasi waxay noqonaysaa iscilkaambi qofka iscilkaambiyayo waxa uu isku cilkaambiyayana ma soo noqonayaan waxaana dhici karta iscilkaambigaasi darar inuu isaga u keensadayo dhibaato oo naftiisi uu ku dhibo oo wixii anfacayay uu kaga mashquulo oo ku ilaawo maxaa laakin uu ruuxu odhanaya walakin qul qadar allah wama shaءa facal ama qadaru llahi wama shaءa facal yani ilahay baa qadaray wey yani markaa dheh ama kaasi waa qadarkii ilahay dheh wama shaءa facal wuxuu ilahay doonana waa sameeya waa ixtijaaj bilqadar fi lmasaa'ib waa qadarkii oo loo xujaysanayo musiibooyinka qadarka in masaa'ibta loo xujaystana waa siday ahlucilmigu sheegeen alcallaama ibn abilciz alxanafina kitaabka sharx alcaqiidati alطaxaawiya ee qayimka ah ayuu marka isagaa ku sheegaya ku taqrinaya masladaas gayruhu min ahli cilmina waa sheegay faina low taftaxu camal shayaan waayo low waxay furaysaa camalu shayaankay furaysaa ishkaal baa imanaya ishkaalkaasi wuxuu yahay lo low in la isticmaalaa ma wada mamnuuc ba hadday wada mamnuuc tahay sawta nabigu sala allahu alayh wasalam waqtiyada qaarkood isticmaalay low istaqbaltu min amri ma stadbartu lama suqtu lhadiya maxaan lowbu isticmaalay nabigu sala allahu alayh wasalam ilaahay wuxuu yidhi qul law kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim muminiintaan la amraya inay yidhahdaan waxaa la amrayaa yani waxa weeye munaafiqiinta xataa inay yidhahdaan yani dadka ahlu takliifka ahaa baa la amraya qul law kuntum yani waxaad ku tidhahdaa nabi maxamedow yani adoo munaafiqiintaasla hadlaya ilahay waxa uu yihi قل low kuntum في buyuutikum لبرز الذين kutiba عليهم القتل ilaa madaajicihim nabiga waxaa la amray sala allahu alayh wasalam inuu yidhaahdo ou munaafiqiintu ku yidhaahdo haddaa ahaan lahaydeen qaar guryihiinni ku sugan waxay usoo bambici waxay usoo bambixi lahaayeen kuwii markaa loo qoray markaa in la dilo ilaa meeshii waxa weeye la dhigayey markaa in lagu dilo ay ahayd yani makaanu jiifyadoodii bay usoo bixi lahaayeen marka waxaa halkaa ka muuqanaysa lawdu inayna wada mamnuuc ahayn saas aawodee ahlucilmigu waxay yidhaahdeen sida waxa weeye marka culamo badani ay sheegeen ibnu cuthaymiin laftiisuna markaysaga uu ku tafsiilinayo kitaabkiisa la yidhaahdo qawl mufiid ahlu cilmiguna hore ay u tafsiirin jireen oo xaafid ibnu xajar yani kitaabu tamani markuu sharxaayo oo saxiixulbukhaariga ka mid ah tafsiilkay culamadu geliyeen markaa u tilmaamaya waxay culammadu markaa khulaas ahaan sheegeen lowdu haddii looga jeedo ictiraad qadarkii la ictiraadayo haddii looga jeedo iyo tamani khilaafulmaqduurka la tamaniyayo haddii looga jeedo waxay noqonaysaa mamnuuc ictiraadka haddii looga jeedo waa mamnuuc lakin haddii aan markaa looga jeedin mujarad tacliiq ay tahay yani waxa weeye bayaan la caddaynaayo sida markaa arrinku noqon lahaa hadday sidaa kale u dhici lahayd xaalka caynkaasa dhibi kuma sugnaan cala kulli xaal tafaasiil bay sheegeen yani xawla hada ah. su-aal qadarka ku saabsan xadiis baa jira uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam washaru laysa ilayka sharku xaggaaga ma ahaanoo bimacnaa adiga laguma nisbaynaayo inuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam washaru laysa ilayka waalkhayru kulluhu fii yadayka washaru laysa ilayka bicadi istiftax waa kii kusoo arooray muslim saxiixa kusoo wariyey xadiidka kalena wuxuu sheegayaa waan tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih sidee labada xadiis loo kulminaya sidee labada xadiis laysugu keenayaa jawaabtu waxay tahay washaru laysa ilayka waxaa loo jeedaa shar adiga laguma nisbeeyo edabsi laga edabsanayo daraaddeed ayaan sharka oo mutuxan oo gaar ahaan khayr la socon lagugu nisbaynin ta'adub baana looga jeeda iyadoo ilaahay khayr iyo sharba qadaray oo waxaa nusuusta ku soo arooray khayrkiiyo sharka marka la la israacinayo in ilahay loo nisbeeyo wa khalaqa kula shay wax kastuu ilahay abuuray lakin wa khalaqa shar oo keliya lama yidhaahdo aan khayr la socon allahu khaaliqu kuli shay kulli shayi khayr waa e, shar waa ka mid lakin taa taas dhib kuma sugna marka sharkii waxaa loo nisbeeyaa markuu gaar yahay sharku ama naftaa loo nisbeeya ama shayطaankaa loo nisbeeya wamaa ansaaniihu ila shayطaan ima ilowsiin shayطaan mooyaane cid kale shayطaan baa ilowsiiyey shayطaan baa loo nisbeeyey ama nafta ayaa loo nisbeeya ama nafta ayaa loo nisbeeya qul huwa min cindi anfusikum xagga nafyi inuu ka ahaadaa la yidhi ama waxa weeye waa la qariyaa cidda oo waxaa markaa laga dhigaa mugayaru siiqa waina la nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabuhum rashada khayrka markii la sheegaya maxa la yidhi araada bihim rabuhum sharka markii la sheegayana maxaa la yidhi waina la nadri asharun uriida allah baa la doonay lama odhan allah baa la doonay lama odhan marka bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen sharka laguma nisbeeyo ta'adub laga edabsanayaa lagugu nisbayn ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen sida nadr bnu shumayr culamadii salafka ka mida ah, waxa uu yidhi washaru laysa ilayka ay laa yataqarabu ilayka sharka laguguma soo dhawaado ilahay khayr baa loogu dhawaadaa waa weji kale weji saddexaad oo culamada qaarkood ay yidhaahdeen xoogaa sharax u baahan waa jiraa laakiin mawaadic kale aynu ku sharaxnay sidaas aawadeed hadda waa iskaga gaabsanayna halkaas aynu ku joojinayna wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk